af soomaaliyeenha intaa waa laga adagyahaan u malayna waxaa tihiin way dadda degdegahaya waa degdegaysaan oo meeshuu wax lagu waday sokadeed baad dhacaysaan weeye macnaheedu haddii aan ku hormaro xadiidka khabaab ibnu arad radi allahu tacaala canh saxaabigaasi wuxuu yidhi nebi maxamed baanu u sheegan oon oga u dacwoonnay nabigu oo salawaatu rabbi wasalaamu calayhi barkisan ama dangeega ama jaqilaysan kacbada hooskeeda macaawisuu lahaa ayaan u tagnay buuhi cidda u tagtayna asagaa kow ka ahaa khabaab ah waxaanu ku nidhi nebi maxamed oo ilaahay maad noo baridid gaalada ilaahay inuu naga qabto ilaahay jebiyo oo uu nooga gargaaro gargaar iyo guul ilaahay maad noo weydiisid saxaabigu wuxuu ihi faqacada rasuulu اllahi salى اllahu عalayh walih waslama muxmarun wajhuhu asagoo wejigiisu guduudan yahay buu nabigu soo fadhiistay ama cas yahay markaasuu nabigu uhi wallahi ina man kana qablakum layu'khadu اrajulu fayuxfaru lahu اlxufra fayudacu lminshaaru aw ilmi'shaaru aw ilmiishaaru saddexdaas macnaba waa ku yimid xadiidku miishaar iyo minshaar iyo mishaar fayudacu lmiishaaru calaa ra'sihi fayushaqu bاثnayni maa yasrifhu can diinihi aw yumshadu biamshaaط اlxadiidi maa bayna casabihi wa laxmih maa yasrifhu can diinihi wallaahi layutimina allahu hada اlأmra xataa yasida araakibu minkum min sanca ilaa xadramowt la yakhsha ila اllaha wadi'ba calىa hanamihi walaakinakum tastacjiluun xadiidka bukhaari baa soo saaray nasaa fi suqra wa fi lkubra abu daawuud fi sunan ibni xibaan axmed bayhaqi fi shucab wa fi dalail wasunan lkubra iyo culummo kale waa soo saareen waa xadiid sugan oo alimaam albukhaari ilaa akara min mowdicin uu ku soo celiyey xadiidka macnihiisa waa laga dharagsanya waan la yaqaanaa xirtuna meelo badan bay ku mareen laakiin ujeeddada aan usoo u keenay ama aan ka leeyahay kollay uun hadalkayga dhexdiisa iyo intaan uun wax tilmaamayna inaad ka fahmi doontaan baan u malayn saxaabigu wuxuu yihi nabigu wuxuu fadhiistay asagoo wejigiisu guduudan yahay indhihiisu cas yihiin markaasuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay ummadaha idinka horreeyey ee muslimiinta ahaa midkood baa intii la qabto god loo qodo ayaa miinshaar baashan alwaaxa lagu kala jexee taqaanaan ee fuundayadu wataan ee musiibada ah ayaa madaxa bartankiisa laga saari jiray markaasaa laba isleeg ruuxi laga dhigi jiray intaana waxaa ninkaa loo gowrico ama loo minshaarin sida alwaaxi loogu kala jeexahayaa inuu diinkiisi ka noqdo diinkana nabi muusan ka laaban jirin buuri waxaa kaloo dhici jirtay barkood in lagu sameeyo shanla bira ama fargeeto bira intii lasoo qaado in hilibkiisa iyo laftiisiiyo luddiisa lagu kala saaro la xoqo oo la daadiyo iyadoo la kala soocayo boqonkiisa iyo seediisa iyo hilibkiisa caadiga ah intaa marka saa loo cadaabay tartiib tartiib loo wada waxaa la doonayaa xanuunku intuu karo oo ka siid ruuxii inuu marka cabaado isdhiibo markaa uu diinkii ka laabto nabigu wuxuu ihi kaasna diinka kama laabanaynin ilaahay baan ku dhaartay ilaahay amarkan diimeeda islaamka iyo iimaanka uu dhammaystiri doonaa ilaa adduunku fasaadku ka dhammaado ama uu ka yaraado aamin la helo oo ay dhacdo ninka raakibka socotada ah inuu ka lugayo madiina ilaa sancaa ama sanca uu ka lugayo ilaa xadaramowd waxaan sidaa u leeyahay riwaayaadka qaarkoodba waxay tilmaamayaan ka riwaayati axmedin xataa yasila raakibu min almadiinati ilaa xadramowt ilaa uu madiine ka lugayo ilaa koonfurta yamaneed uu tago laakiin nabigu wuxuu idhi xilligaa waa la gaadhi doonaa idinkuon alla mooyeen axad kale aan ka cabsanaynin iyo ninkii xoog waxayna watay adhi ah oo markaa daawaciyayey iyo dhurwaay wax noocaas aad ah uga cabsato walaakinakum tastacjiluun nabig laakiin xuri waa degdegaysaan khabaabow adiya saaxiibadaa waa degdegaysaanoo waxaad rabtaa inaad baasha ka hor dhacdaa lafdiga marka wahwa muxmarun wajhuhu xaafidna xajar asagu wuxuu yidhi nabiga indhihiisu waxay la guduudnaayeen hurdada uu jiifay ilaan hoosgalabeed ama hoos duhureed buu jiifay waxaa kaloo dhici karta buuhi nabigu inuu xanaaq uu xanaaqay awgeed ay la guduuteen indhuhu waxaana sidaa jasmiyey in cadho awgeed indhuhu la guduuteen alimaam ibnu tiin shaarix اlbukhaari cayni baa naqdiye xaafidku wuxuu yidhi sida saxda ah waa inay cadho ay la guduudatay indhuhu la guduuteen sawaabkuna sidaa uu cayni sheegay weeye xaafidkuna qaacido uu lahaabuu ku khaldamay oo ahayd markuu xadiidka sharxahayo bukhaari waxaa lagu yaqaanaa inuu riwaayaadka jamciyo duruqda isu keena kadibna uu sidaa wax ku fasiro xadiidka duruqdiisa ariiq ka mida ah waxaa ku yimid indhuhu inay la guduuteen cadho awgeed oo riwaayadii ibni xibbaan baa caddaysay fajalasa muqdaban muxmaran wajhuhu nebi maxamed oo cadhaysan baa fadhiistay oo indhihiisu guduudan yihiin alimaamu nasaa-i baa jasmiye ibnu tiin waxaa ka horreeya nasaa'i fi lkubra wuxuu baabaystay xadiidkaas iyo axaadiid kale baabu ladab fi اlmawcidati wاtacliimi idaa ra'aa alcaalimu maa yakrah in markaad dadka waaninaysa ama wax u sheegayso aad cadhoon karto goorma markaad ruuxii aad waaninaysa ku aragto waxaad qoonsato nabigu marka wuxuu u cadhooday indhahu la guduuteen khabaab ibnu arad baa wuxuu la yimid arrinuu nabigu qoonsaday oo uu ka xanuunsaday marka qadiyadu sidaas weeye waxaa marka isweydiin loo looga baahan yahay dadka muslimiinta ah inay isweydiiyaan khabaab ibnu arad radia allahu tacaala canhu nabiga wuxuu weydiiyey ma wax liitaa ma shay aan munaasab ahaynbaa ma waxaan habboonaynbaa ma shay xaaraana ma meelka dhacbaa ma diintii buu khilaafay suubanaha maxaa ka cadheeyey saxaabiguuse muxuu bi'iyey waa in la isweydiiyo nabi allow dhib baana gaadho waana baaba'naye ilaahay noo bari oo gargaar noo weydii wadaadda allow maxaa ku jaban nabiguse hawshaasi muxuu oga cadhooday waa in la weydiiyo culimmadu arrimahaas abxaaf badan bay keliyihiin shuraaxda kitaabka bukhaari baad noogu laaban kartaan laakiin waxaan jeclahay intaanan weli aanan gudo gelin hoos u degin in aan suurayno xaaladii ee taagnayd markuu khabaab ibnu arad uu lahaa nabi allow ilaahay noo bari oo gaalada ilaahay inuu jabiyo noo ducee oo ilaahay gargaar noo weydiiy bal xaaladii taagnayd si saxaabiga aan qiil iyo cudurdaar oogu helno aynu wax ka tilmaanno suubanaha wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam laqad uudiitu fi llaahi wamaa yu-daa axad wa ukhiftu fi llaahi wamaa yukhaafu axad walaqad atat calaya alaaثuuna min bayni ywmi walaylat wma lii walibilaalin maa yaأkulhu du kabid ilaa maa yuwaari ibطu bilaalin nabigu wuxuu ihi ilaahay dartii baa lay cabsiiyey oo lay cabsi geliyey axad sidaa loo cabsigelinaya ma jiro ama loo cabsiin doono ilaahay dartii baa lay dhibay sida lay dhibayna axad loo dhibi doono ma jiro ama axad loo dhibayba ma jiro nabigu waxaa i soo martay xagga adduunyada iyo dhibka iyo rafaadka iyo nolosha soddon habeen baa i soo martay oo aniya bilaal wax ruux bini aadama ama wax beerlow afka geli aanan haysanin allahuma wax kilkisha bilaal raashinoo ku jiro yar mooye xaaladda nabigu uu sawiray way xaaladda keentay inuu sheegto oo hadlo saxaabiga khabaab ahaa camr bnu cabasata asulami markuu nabiga u yimid ee uu rumeeyey ee uu raacay ayuu nabi allow inii mutabicuka yaa rasuul allah nabi allow mar haddaan diinka qaatay waan kula joogi bimacnaa makaan kula joogi oo xertaada iyo saxaabadaan ku biirahaya nabigu wuxuu ku yidhi innaka laa tastatiicu dalika yowmaka haada alaa taraa xaali wa xaala annaasi walaakin irjic ilaa ahlika faidaa samicta bii qad dahartu faatinii nabigu wuxuu yidhi ma awoodid maanta inaad i ila joogto iimaankaada iyo diinkaada qarso kuna noqotolkaa iyo meesha aad ka timid ee miyiga ahayd ama magaalada ahayd miyaadan u jeedin xaaladayda nooleed iyo amni iyo awoodeed iyo tabareed iyo midii muslimiintii rumeeyay raacay iyo dadkii xaala naas oo quraysh ah quraysh meeshay naga taagan yihiin cadaawadday noo hayaan dhibka nagu dhacahaya markaad maqasho inaan guulaystay oon gaala ka adkaaday oo ilaahay ii gargaaray oo calankaygu uu bibanayo markaa iimo imow madiinuu nabiga ugu tegay xaaladda noocaasi nabigu sidaa u sawiray waa xaaladda ka keentay saxaabigu inuu yidhaahdo alaa tadcu llaha lana alaa tastansiru lana mowqifka xarijka ah ee halkaa maraya ayay quraysh waxay isku dayeen in ay ka faa'iidaystaanoo nabiga ay ka helaan xoogow dabac ah leanna marka ruuxa la cadaadiyo oo xenyaha la ismaroojiyo oo madaxa layska garaaco oo la iskawiyo ruuxu waa nuglaanaya dhagax ma tiidi waxyaaba badan baa lagaa feermayn karaa ama lagu marin karaa haddii aad soo istaagtaana tacdiibkii baa laguu celinayaa garaaci mar walba marka waxaa lagu bandhigayaa hawlo ay iyagu doonayeen ama wixii lagu garaacaya wuxuun in lagaa helo quraysh baa isla markiiba abu aalib u tagtay waxay idhaahdeen abu aalibow wiilkii muxamed ahaa dhib badan buu nagu hayaa naadigii meelahaanu ku kabdhoodaynay kacbadii fadhiyaha khaaska ahaa buu nagu dhibay aalihadii buu caayahayaa wiilkii intaa ka qabo nabigu caqiil buu cafwan abu aalib wiilkiisa caqiil ahaa buu diray wuxuu ihi maxamed igu yeedh markii nabiga loo yeedho adeerkii u yimid qurayshna fadhidayo wuxuu adeerkii yidhi ilma adeerta iyo tolka waxay sheegeen inaad ku dhibto kacbadooda fadhiyadooda iyo masjidkooda fain ra'ayta an takufa canhum fantahi can adaahum hadday kula qumanaato adeerow inaad dhibka dadka ka dayso ka daa nabigu indhuhu kor u taagay cirkuu fiirshay cabaar kadib wuxuu idhi atarawna haadihi shams qoraxda ma taqaanaan oo ma aragtaan haa wallaahi ma ana biaqdara calaa an adca dalika minkum calaa an tastashtaciluu min hadihi shams shuclata min naar wuxuu idhi anigu hawsha weerarkeen idinku haya ama duridda ah, ama ilaahyadiinna meel in la saara ama diin faafinta ah ama inaa idinkoon fadhi idinka dhexgoojiya ah ama inaan aayadda inla dul istaaga ah maba dayn karaba nabigu waxaan dayn kara ma aha maxaa yeelay qoraxda ma awoodaan buuri inaad dab ka soo qaataan dhimbaloood wax ka karsataan ama aad ka dab qaadataan mayay yidhaahdeen aniguna ma awoodo inaan daayo buur hawsha ayada ah hawl khiyaar iiga furan yahay mee waan wadi wixii doonaa ka dhacee xaaladaas sidaa ah ee dhibkaa badan jiruu nabigu halkii mowqifkaa taagan yahay cabdullahi bn mascuud baa cabiray waaqici muslimiinta dhibkii markaa jiray intuu la ekaa wuxuu yidhi dadkii u horreeyay islaamkooda muujistay toddobay ahaayeen nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo abubakar iyo camaar ibnu yaasir hooyadii sumayo aabbihii asna waa ku jiray laakiin xadiidka kuma imanin suhayb iyo bilaal iyo miqdaad toddobadaasay ahaayeen buuri ama rasuul اllah rasuulkii ilaahay famanacahu اllahu bicamihi abi aalib wa biqowmihi nabi maxamed wuxuu markaa garab ka haystay iyo difaac wax sheelsheeliya difaac dhammaystiran ma ahayn nabigu marar badan inti micdaa laga helay in la dilay oo dhib badan loo geystay oo la rafaday waad ogtihi ee waxaa waa difaac nisbi ah iyo ximaaya nisbiya weeye aan boqolkiiba boqol ahayn ilaahay abu aalib buu ku difaacay nabiy llaahi moxamed abu bakarna ka dhashay baa aad asagoo difaaca haysta haddana waa kii intii la dilay timiisu ay daateen aadna u rafaaday xabaal qarkii tagay intoodii kale saxaabadii shantii kale waa camaar iyo bilaal iyo hooyadii iyo sumaya iyo suhayb iyo miqdaad shantaas mushrikiintii baa qabtay markaasaa waa la garaacay waxaa loo xidhay cambuurbireedyo dhar biraa loo xidhay markaasaa qoraxda iyo dabka lagu halaalmiciyey kulligood markay naftu qabatay oo ikraahu xad dhaafay ayay wixii laga codsanaya ku hadleen ilaa bilaal beel isagu wuu diiday fainahu haanad calayhi nafsuhu fillaahi wahaana calaa qowmihi ma naftaada xunta adoo difaacanaya yaad ilaahay caayi odo rasuulkii wax ka sheegi oo diinka aad ku kufriye walow daahiran walow lisaananba ayuu is yidhi waa diiday ayaguna marka maysan u naxariisanin waagi dambe caruurtii iyo ciyaal maclamana intii loo dhiiba iyo shayaadiin iyo fajaro ayay maka ku wareejinaya kulba meel ka tuur sidii neef dhintay dhulka ku jiid sidii eyga u jiid oo ku rafaade waa rafaadeen ayaguna waa ku baabi'een faakhaduuhu faacطahu اlwildaana fajacaluu yatuufuuna bihi fii shacaabi makkata wahwa yaquulu axadu axad ayagu laati yucsarume bay lahaayeen markaasna wuxuu taageen axadun axad markuu yidhahdaba un la sii wada waa ku daaleen zubayr ibnu cawaam radi allahu tacaala canhu markuu islaamahayay sideed sana iyo sagaal buu jiray baa la sheegaa markuu islaamay adeerkiibaa qabtay aabbihii yaraan buu ku dhintay adeerkiibaa intuu qabtay oo gele iyo darin ku duuduubo ayuu halaal micin jira dab weyn buu shidahaya markaasuu dabka qiiqiisii yuusanka u gelin hayaa darintaad roka kaga gubaan markuu jirkiisu gubtana haddana waa ka furahaya adoo dhanba intii lagu duba lagu dulxidhahayaa dab xoradoo la shiday oo holcahaya qiiqa iyo kulaylka iyo ololkaas iyo humrahaasaa raba inuu ku leefo naftuna ay si saxriira kaaga baxdo ilaa aad ka noqoto takfura bimuxammadin markaas wuxuu ku odhan jiray irjic ila alkufri fayaquulu laa akfuru abada waa wiil yaroo sagaal jir ah xaaladdu markay cuslaatay lamaa balaqa saylu zuba cabduraxmaan ibni cawf iyo saxaaba nabiga u tageen ayagoo maka jooga waxay ku dhaheen yaa rasuul allah inta nin walba qaabku u hadlahayo inaad eegtaan rabaa innaa kunna acizatan wa naxnu mushrikuun bay yidhaahdeen nabi allah annagoo gaalo mushrikiina oo ilaahay hayrkii caabudna yaanu gob ahaan jiray oon sharaf lahayn oo wax nagu soo leexan kara uusan jirin falamaa aamannaa sirnaa adilla markaanu ku rumayno diinka alla qaadannay nasabka annaga hore qureysheedna aan ku darsannay yaaban adilo noqona dad la dullaysto nabi allowna fasax ragga aanu iska dhicini nafti baa qabatay saxaabadii xaaxdii baa qabatay nabigu wuxuu yihi innii umirtu bilcafwi falaa tuqaatilu hadda waxaa lay faray inaanan dagaalamina ha dagaalamina facfu canhum wasfax baa la iyidhi halkaa ku jira saxaabiga waa ka sheegay wuxuu falamaa xawalana allahu ila almadiina umirnaa bilqitaal markii madiine la yimid yaa ilaahay jihaad iyo halgan iyo qitaal jideeyey fa kafuu markaasaanu cabsannay bay wax dhaqaaqabana laga waayo horaan markay naftuna qabateen maka waan qamaamaynay markii madiine la yimid ilaahay yidhi dagaalamo isdifaaca udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimu ay soo degtay ee ragga iska dhacsha la yidhi raggii baa jahjahday wax dhaqaaqaa la waayey rag yarba mooye faأnzl اllahu caza wajal alam tara ilى اladiina qiila lahum kufuu aydiyakum waaqiimu الsalaa falama kutib ila akhir اlaaya waad garanaysaan bay ila tahay waxaan rabaa xaaladdu meeshay gaadhay inaad wax ka fahantaan nabi maxamed baa soo maray camaar ibnu yaasir iyo aabbihii yaasir iyo hooyadii sumayoo la cadaabahayo wax kale waa u awoodi waaye ilaa an yaquula sabran ya aala yaasirin faina mawcidakum aljanna sumaya waa kii abujahal dele xubinka taranka intuu kaga dhuftay waran ama eeba isaa ku dhimatay aabbihii yaasirna saasuu ku dhintay isaga camaar keligii baa ka badbaaday camaar laftirkiisu intay qabteen bay biyo ku bakhtiyeen garbo iyo ceel intay ola tageen bay ku bakhtiyeen oy dhaheen xataa takfura bimuxamadin ood ammaanto aalihada ku dayn mayno maysan ka teg ilaa uu nabi maxamed wax ka sheegay asnaamtana uu ammaanay xawshu intaa kuma ekaanina way sii adkaatay oo umu salama ka sheekayso waxay tidhi lamaa daaqad makkatu mako dhan baa ciidhiyantay markay ciidhiyantay wa uudiya asxaabu rasuulillah wafutinuu wa ra'w maa yusiibuhum min albalaa'i waalfitnati fii diinihim wa ana rasuula allahi laa yastatiicu dafca dalika canhum wa kaana rasuulu llahi fii manacati min qowmihi wa min laa yasilu ilayhi shayun mima yukrah وmima ynaalu asxaaba faqaala lahum ina bardi اlxabashati malikan laa yudlamu cindahu axad falxaquu bibilaadihi xataa yajcal allahu lakum faraja wamakhraja mima antum fiih hawshu waxay gaadha bay tiri in maka lagu noolaan waayo nin qoys sara ka dhashay iyo nin laangaab ka dhashay iyo nin horaanba mawle iyo iska ahaa ilaan khabaab mawla bani zuhru ahaa iyo nin addoona la xoreeyey iyo masaakiin iska badaaya nin walba maka waa ku noolaan waayo oo muslim ah fidnadii baa badatay cadaabkii baa batay nabi maxamedna hawshaa waxba kama qaban karo laakiin wuxuu awoodaa dacwada inuu wado ragga asaga raacay rumeeyey ma difaaci karo waxbana ooma tari karo raashiin iyo hawl dhaqaala kuma dhaamo awood ma la tirina kuma dhaamo nin rumeeye wuxuu u tari kara ma jiro laa yastaiicu dafca dalika canhum umu salama ka hadlaysa laakiin nabigu wuxuu awoodo inuu dacwada joojiyo soo ma awoodin marka qudrada basharka laga hadlo inuu shib yidhahdo mar damba waxba uusan sheegin oo ayadaha qur-aanka uu joojiyo oo axaadiida min garada uu dhigo oo uu xaska gala ma awooden muusan awoodin oo u yidhahdo la socda muslimiina inta horaba meelaan geeya waaye oo lagu dhammaaday wax dambe i rumayn kara ma jire reerkiina dhaqda ninkii la baqdhabi umbaa la baqdhaba mooyeen dacwad way socon warka waa inaad fahantaan marka waxaa weeye laa yastadiicu dafca dalika canhum aruntaa nabigu waxba kama qaban karin laakiin dacwadii tawxiidku inuu wado wuxuu soo yidhi maba dayn karaba sidaan qoraxda dab looga soo qaadan karin yaa aniguan aan u dayn karin middaan ayadaa taasi waa halkaas laakiin difaac iyo ximaayo iyo xermeelgeyn nabigu ma awoodo ibnu mascuud wuxuu yidhi waxaana soo martay laqad ra'aytunaa wamaa nastatiicu an nusalliya bilbeyt xataa aslama cumaru falama aslama cumaru qaatalahum xataa tarakuuna nusalli beytka ilaahay kacbada ah nin walbo carbeed baa yimaada faajir baa yimaada ducaaru tayi-in baa yimaada nin walbo mooryaano carbeed oo noocu dooni intuu yimaado ku dhawaafo ku tukudo iskaga tagaa laakiin nimanka u dhashay qureyshyadee muslimiintaha looma ogolan inay ku dhawaafaan ay ku tukadaan shisheeyahana waa loo fasaxay xagga nasabka ku shisheeya kuwii u dhashay ee wax ka dhisay taagnaana hee looma ogolo wuxuu idhi ilaa cumar uu islaamay cumar markuu islaamay asagu wuxuu bilaabay inuu difaac buu gala dagaal nin adag buu ahaa wakay go-aansadee nebi allow meel walboon kufri la istaagay ama aan ku taageeray tawxiidkii baan la tagahayaa nabig wuxuu hi inaan yar rahayso ma aragtid waxayna gaareen soo garan maysid ha isku dhaqaaqin naba lawtaani igu daabo nab ord waayahay hadaad fooda gelin karta geli wixii ka dhacay waad la socdaan siirada waad akhrisateen bay ila tahay hawshoo dhan buu isu maray umar markuu islaamay waxaan tabar u helay buuhi iyo awood inaan ku tukanno kacbadii aan ku tukanno kal carab maxay isaga la dagaalamay dagaalkii nabigu uu diiday ee kan hadda la fasaxay waa laba kala baab ayib darafka asaga ah ee hawshu halkaa ay gaadhay ee nin walba naftu qabatay ayaa saxaabigu wuxuu nabi maxamedow hee alaa tadcu llaha lana alaa tastansiru lana nabigu hawshu waa ka cadhooday biyodhacaygu marka waxaa weeye nabigu maxaa ka cadheeyey saxaabiguse muxuu bi'iyey isweydiiye culummadu hawsha waa ku wareereen meel buu ku dhuftay ninka iila roon raggii hore mutaqadimiinta mucaasiriintu ninka iila qayb waan sheegi doonaaye ninka iila roon waxaa weeye ninka la yidhahdaa cayni laakiin hadal ka horeeye oo ibnubataal uu leeyahy aan tilmaamay ibnubataal wuxuu leeyahay khaladka uu saxaabigu galay waxaa weeye ama waxa lagu qoonsaday waxaa weeye marxaladan la marahaya macnihii hadalkan ka hadlaya alfaadiisi ma aha marxalada la marahaya waxay marxalad sabri iyo dulqaad iyo gegsi la yskaga baahan yahay oo nabigu uu as-aasayo dadkii muslimiinta ahaa ee taariikhda geli lahaa ee muslimiintu ay ku dayan lahaayeen ee horyaal iyo xidigo ummadda u noqon lahaa dadka ayaga waxaa la doonayaa wax walba inay u gegsadaan oo birlab noqdaan oy dhagax noqdaan adag si hadhow loogu daydo guriga marka la dhisahayo shub adag baa la qodaa soo ma taqaanaan markaasaa biyaanaad iyo cimaaraad iyo dabaqyo la saaraa guri aan shub hoosoo adag ku taagnayna ma dhisma waa ogtihiin marka shubkii hoose iyo asaaskii muslimiintu saxaabaday ahaayeen ayagu marka waxaa laga rabaa inay noqdaan dad adag oo waxaa weeyaan ay abaar makaraana oo wax loodiyaba uusan jirin raggii sidaa laga doonayay hadday calaacal bilaabeen nabi allow maa ducaysid waa la baaba'ay oo ilaahay gargaar noo weydiisid nabigu shalay bay ka noqoto waa ka xanaaqay meeshaan idinku waday iyo meeshaad baasha dhigteen ismaba laha wey nimaad sheekhnimo u diyaarisay iyo culumonimo ood caleemo saarto oo waagii dambe safine laqbayn waayey soo kaa dhiman maysaan soo sidaa ma ah nimaad meel fog oo meel sare ku waday hadduu uun meel hoose ka daaqo yacni waxaa weeyaan qaadan maysid macnahaasuu tilmaamayaa wuxuuna leeyahay ambiyadu ayagu waxay ogaayeen qadarka la marayo iyo haybiyaadka hawshaan inay tahay dhibaato muddo jiraysa kadibna laga bixi doono oo nasri iyo naalle iyo bayaxow ka damba intuu nabigu ogaa wuxuuna ka rabay muddada a dhibku taagay inay sabraan ambiyada hawshaa u khaasa buuhi amaa culummada kale iyo umaradu waxaa laga rabaa haddii intii dhib yimaado naasalo timaado la yidhaahdo noo duceey way ducaynhayaan buui laakiin ambiyadu iyagu ducayn mahayaan leanna waxay og yihiin dhibka intuu taagan yahay iyo xilliga laga bixi haybiyaad bay la socdaa isagoo wuxuu kala qaaday baab اlأnbiyaai wاrusuli wuxuu kala qaaday inti kale xaafidna xajar muusan salimin ra'yiga asagaa caynina muusan salimin si kastaba noqotay adugu sheekh abu qataada alfalastiini xafidah اllahu tacala wafak اllahu asrah asagu risaalo yar buu xadiidka ka leeyahay asagu wuxuu marayaa macnihii ibnu baطaal unbuu marayaa laakiin wuxuu diidan yahay in lagu khaas yeelo ambiyada ee rususha maraaxisha wax la aas-aasayo ee bini aadamka la diyaarinayo ee mustaqbal dheer la doonayo inaad hoggaan ka noqoto iyo ummad soo socota waxaa lagaa rabaa inaad noqoto nin adag oo markaasi wax walba u dulqaata darafka asaga ah ayuu khabaab nabiga su-aashaa weydiiyey nabiguna ka xanaaqay maxaa jira icdaad ayuu nabigu ku jiray saxaabuu diyaarinayey dadkii aynu ku dayan lahayn buu diyaarinayay ummaddii horyaalkeedii buu diyaarinayay marka dadka noocaasa lama ogola inay waxyaabaha dadka qaarkood ka dhawaaqaan ama ay ka danqadaan ay ka danqadaan ma aha inaan leenahay shay walba wuxuu u baahan yahay wakhti dheer waxyaabaha adduunyada ku saabsan diyaargarowgiisu iyo dhammaystirkiisu mudduu qaataa laakiin ruuxu mar hadduu iimaan galo oo afkaarta iyo muctaqadaadka iyo mabaadidu waa ka duwan yihiin mar haddii iimaanku qalbigaada u fadhiisto isla saacaddaasaa laga yaabaa inaad ka wareegto min kufrin ilaa iimaan wa ilaa jihaadin wa shahaada quduuna saacatin waaxida fii laxda ayaa waxaa laga yaabaa in aad ka booddo muxuu ahaay ka soo booddo jahannamo ood janno gasho yacnii afkaarta iyo muctaqadaadkii mabaadidu hawl ku xidhan wakhti dheer ma aha haddaad dhihi lahayd dadku haddayba islaameen hawshuna way culus tahay ee nabigu muxuu intaa u qoonsaday meesha ma taallo maxaa jira waxaad ogtihiin saxaratu fircawn wakiil loo keenay in nabiyullaahi muuse iyo haruun fooda ay geliyaan sixirka ay sii daayaan lasoo caleema saaray lisu keeno lasoo ururshay markay arkeen nabiyulaahi muuse mucjisadiisii iyo baraahiintiisii taxawaluu min saxaratin kafaratin ilaa mu'miniina mukhlisiin isla saacaddu wey waa isbedeleen waxaa kaaga daran markii fircoon dhaartay yidhi waad go'aysaa walow usallibannakum fii juduuci wala taclamunna ayuna ashaddu cadaaban wa abqaa oo uu yidhi geedihii ii tiiriya oo dogobyadii iyo leexadii iyo wixii wax lagu gegi lahaa lagu salbin laha la diyaariyo hawshu cuslaatay ragannimadooda iyo iimaankooda iyo sidqigooda iyo ikhlaaskooda fii saacatin waaxidan dambe ku diyaargaroobay ilaahuna badbaadi ma aysan dhihin ilaahu fircoon qaba ma aysan dhihin ilaahw gaalaan noo jebay ma aysan dhihin khabaab meesha lagu qoonsado bal u fiirso maxay soo istaageen hal masala basa ilaha weydiisteen rabbanaa afriq calayna sabran wa tawafanaa muslimiin ilaahw dhibkana gaadhaya sabar nagu sii keliya ilaahu dhibka naga dafci ma aysan dhihin ilaahu fircoon dhulka logo khudii ya ard allah lama dhihin yacni waxa ilaahay sabir iyo dulqaad iyo gegsinna sii iimaanka dhibka noo gaadhaan u gegsano iimaanan nagu dil watwafanaa muslimiin yaa soo diyaariyey saxaadatu fircawn wadaadkee soo waaniyey wax jaamacad ay ka soo baxeen iyo wax dudkisa saraa iyo mid hoose iyo mid dhexe iyo muxaadaraad shan ay dhagaysteen midna ma jiro hadday waxay doonahayeen inay difaacaan taaquud iyo shirki iyo kufri bay difaacahayeen bisixrin wa xirfatin ay mahara ku yihiin bayna ku difaacahayeen markii iimaankii taabtay qalbigooda hawsh waxay isu bedeleen mu'miniin weliba ka adag nin walba masalatu aliimaan waalcaqaa'id waalafkaar hadday qalbigeedu degto howl u baahan ma aha ninkan in badan baa laga soo shaqeeyey iyo intaasoo juhdi baa ku baxa iyo in yar baa kugu filan wax yaroo ku gaadhoo kugu dhibcaa kugu filan hawshaa waa inaad aada loo fahmayla tahay fii laxda waaxida waxay ka wareegeen min kafaratin ilaa muslimiin ilaahay weydiisanaya inay ku sugnaadaan nabigu wuxuu ka rabay marka khabaab iyo saaxiibadii wuxuu ka rabay inay noqdaan ka saxarati fircawn oy taagnaadaan keliya rabbanaa afriq calaynaa sabran wa tawafanaa muslimiin ee muusan ka rabin xaaladda inay yidhaahdaan alaa tastansiru lana alaa tadcu llaha lana inaad fahanteen bay ila tahay maadaama aasaaska ay yihiin ummaddii horyaalkeed inay yihiin waxaa laga rabay inay noqdaan rag adag keligood ma aha taariikh aliimaan aلطawiil almadiid suwarkaas way soo noqnoqdaan maalinka uxud waxay ka warqabaan culummadu ama raggan siyarka akhriista nin la odhan jiray baa jira saxaabi la odhan jiray camr bnu haabit oo ansaari ahaa markay ansaar islaamta xun anigu islaami maayo maxaa jira waxaa iga maqan buuhi daymo fara badan oo riba aan ku leehay intaasoo ninoo carbeed baan riba ku leehaybu marka haddaan islaamo ribadaad iga xarimaysaan buuhi xoolihii baan waayahayaa marka anugu ilaan xoolahaygaa soo urursado oo nin walba hantigaga maqan tahay aan wixiisa bannaanka soo dhigto waxay gaashgaraysto oon caddaysto islaami maaye su u joogay baa maalinka uxud asagoo safar ku maqan ama kor tegay ayuu wuxuu madiinad magaalada madiinada oo cillo ah markaasuu ilma iyo tolkay awo waxaa la yidhi quraysh iyo carab soo duushay bay ku baxeenoo waa maqan yihiin meeshanna maxas iyo carru iyo duqay baa lagaga tegay seeftiisi iyo faraskiisi wixiisu diyaarsaday buu dhaqaaqay saacaddiina wuxuu go'aansaday inuu islaamo ribadina uu ka samro ribaydii balaayadeedii inuu ka samro saacaddaana islaamu go waa islaami waa dhaqaaqay markuu dagaalkii dhammaaday dhaawicii la gurahayaba asagoo naf yar ay ku jirtaa loo yimid sacd bin mucaad baa soo dul istaagay markaasuu wuxuu yidhi camrow ma ilaahay dartii baad u islaamtay islaam jacayl mise tolkaabaad u ficilootay ree ansaareed oo ku soo dusiya carab nin ficiloodo tolkii la saftay miyaa u heeliyey mise diin allaad u heelisay waxaad sheegay garan mahay alla darti baan u islaama war iska tag nabigaa loo sheegay wuxuu hi innahu min ahli ljanna ninka wuxuu waa min ahli ljanna faraha ka qaada abu hurayra ku eh, eh, googa xagga la ka dhigan jiray eh, dadku wuxuu ka dhigan jiray luqs uu dadka marka halxidhaalow ka dhigan jiray ii sheega odhan jiray nin aan weligii tukanin oo ahlu aan weligii salaad farad ilahay u tukanin oo ahlu ii sheegay ninkaasuu u jeeday markii la garan waayo la wareegeysto wuxuu dhihi jiray waa camr bnu ninkaas wey qadiyadu marka uma baano wakhti dheer mar haddii iimaan iyo mabda qalbigaada uu fadhiisto haddaynu soo marinay camaar ibnu yaasir iyo aabbihii yaasir ooyadii sumayo awalu shahiidatin fi lislaam oo saaday u islaaminba lagu qabtay weerar iyo cadaab labana lagu dilay wiilkiina yaa allah ku sooha isagoo mukraha weliba ikraah la soomayey meel dheer baadaadan aadin xadiidkii caanka idiin ahaaye suhayb uu warinayaad garanaysaan fii saxii muslim meelo badan riyaadkana lagu bartay wiilkii loo diray inuu noqdo saaxir almelik xadiidulghulaam soo lama yaqaan wiilkii maalmo ka wuxuu ahaa wiil yaroo la doonaya inuu barto uu xariif ku noqdo maahira sixirka iyo hawlihiisa min saaxir mutacalimin lisixri buu ka wareegay ilaa muminin daacin ila allah ilaahay diinkiisa ugu yeedhay waxaa ka daran asaga asagu waa dee hawshiisa howlgoolaba iska ahayde markii uu tilmaamay uu yidhi si kale ima dili kartaane qaabkaa ii dila oo la dilay dadka waa kay islaamin aamanaa birabbi lghulaam dhaheen wa kafarnaa bilmalki wataaquud lagu kala tag boqorku wuxuu yihi godad waaweyn ha la qodo iyo xor dadko dhanna ha lagu guro wuxuu soo istaagay faman rajaca can diinihi fadacuuhu wa ilaa fa aqximuuhu fiiha ninkii diinkiisa ka laabta sii daaye oo aniga i raaca ninka kale naarta iyo xoradkaa maalmaha la shidahay ha lagu rido riwaaya waxay ku timid fa kaanuu yatacaadawna wa yatadaafacuun muslimiintii godka lagu guraya naarta iyagaaba ku qamaamahayayba way ku yaaceenba halkaan dadku waa la soo kaxeeyey god weynoo xoradoo naara ah lagu burahaya wayba ku yaaceen waa dadkii hadda caamada ahaa ee mushrikiinta ahaa ee ilaahay khayrkii baryahayay ama boqor caabudahayay wiilkii yaraa dacwadiisba ilaahay ku anfacay dab bayna gelahayaan diin allay u gelahayaan haweenay baa timid xadiidkii nabiga fakaannahaa taqaacasad an taqaca fi nnaar faqaala asabiyu yaa umma isbirii fainaki cala alxaq xuli hooyoy sabir oo aniyo adiguba ina geli dabka waa ilmo yar oo dhabarka ay ku wadato dherabta ku wadato aniyo adiguba ina geli buui camalihi istishaadiyeynu ku jiraaye gal buui dabkaan asaga maxaa yeele fa inaki cala alxaq xaq baad ku taagan tahay yani qadiyadu qadiyad u baahan ma ahae waxaan rabaa cunsurka zamanka iyo waqtigu laazim oo ma aha lilmabaadi waalcaqaa'id afkaarta iyo mabaadida iyo caqaa'idku laxday ku sugnaadaan laxdana waa ku baaba'an tawfiiq alle iyo ilhaam bay ku xidhantahay iyo muxuu ahay waafajin rabbigay cunsurku e, wakhtigu waa muhiim laakiin taariikhu liimaan fi lbashariya marka la fiiriyo ma aha cunsur shardi ah wa in kaana muhiman hawsha aada in lagu baraarugo wey halkaa waxaa ku baaba'ahaya qolyaha ku odhanhayo maxaa dadku ay wax fahmaan lamama diyaarinninbe dacwaba ma gaadhinbe maxaa yeelay soddonkood sanaana wax wadwadnaaye maxaa afartan sanano waxyabyabayna weli baashu ma biyo dhiganin goormay biyo dhigan ma ilaa qiyaami saacay biyo dhiganaysaa hawshu waxaa weeyaan ikhlaasii sidqi baysan ka maarmaynin taa waa in lagu baraarugo quraysh aynu usoo gudubnay intaanan weli u gudbin xaaladda faahfaahinteeda qureish waxay isku dayeen oy ka niqaasheen nebi maxamed mabaadidiisi usuushii diimad u la yimid waxay ka niqaasheen ilaahay jiri waxdaaniyadiisa ajcal aalihata ilaahan waaxidan ina hada la shayun cujaab rasuulkay inkireen asagay diideen macaadkii ukhrigoobay ka niqaasheenoo suuratu qaaf baa qaadaa dhigtay usuulu tawxiid oo dhan walcaqaa'id bay ka murmeen oy muran ka fureen hawshaa markay ku guulaysan waayeen yaa waxay isku dayeen haddana in la wada noolaado dhexdhexaad la iskugu yimaado waa awalu haziimatin ku bilaabatay weeye quraysh hasiimatulmabaadi baana kuugu daran tuu nabigu oga baqay khabaab iyo saaxiibadana waa midaas hawsha oo bilow ah qurayshna ay bilowday inay jabto fii mabaadi'iha ay ku jabto inaad tiradaa nabi maxamed oo noo duce oo ilaahay gargaar noo weydiyo oo gaalada inay rabbi jabiyo noo ducee nabigu tuu qoonsaday weeye waxay isku dagtay in laiskugu yimaada dhexdhexaadoo sanadna ilaahay la caabudo tawxiid khaalisa sanadna la shariig yeelo qul yaa ayuha alkaafiruun baa ka soo degtay suurat lisraa baa meela ka hadashay axaadiid baa macnaha ku timid iyo aaaar fara badan iyo maraasiil gabagabadu waxaad ogaataa xilliga uu saxaabigu calaacalhayo ee nabigu u imanayo mar walbo diinkii lagu sii dhego oy muslimiintu mabdaoodii caddaystaan waxaa uun sii kordhaya cadaabkaa labanlaamahayay abu sufyaan baa ka sheegay wuxuu ihi madi oo iska yaroon oo xoogow ragga la yar gargaraaco baan ka tagay oon yaman u safray buui markaan yaman ka soo noqday markaan maka u soo gaadhay buu dhowr kilomitron ku soo dhowahay yaan cabaadka iyo dhawaqa iyo waxa baxaya bugta iyo gigta yeedhi yaa waxaan ka soo dhagaystayba meel markaan soo galay nabi maxamed saaxiibadii ardadiisa oo nin walba ay birtu saaran tahay oo la qowdhaminhayna usoo galay buui intuu asagu sii socdayba niman kaano is arkeen iyo niman e, israa'iiliyiin ahaa oo waxyayaqaanay baa waxay dhaheen waxba ama dila ama ama bugdhaba walle kuwii guulaysto idin qabsado wey marka weligaana waan iska cabsanahay qoobgerinna waan iska qabay nimanka qaabka loo layna waa idhibaysa diinta qoreysheed hala la bedelo fii cashiitan waduxaana hawl suuragala ma ahayn buuri almihim mar walba ay muslimiintu sii dhagaan mabda'a diineed waxaa sii kordhahayay cadaabka iyo baabi'inta iyo tacdiibka mar walbay ayagu diinkooda kusii adkaadaanna waxaa bilaabanaysay haziimo dhanka kale ah soomaalida waxay tidhahdaa dibi weyn iyo dibi yar hadday hardamaan keebaa carari baa layidhi dibiga yarbaa carari bay dheheen soomaaliya iyaga kula hadal baxaan u malayni marka hadduu isdhariijiya ka warramaa layidhi kii yaraa kii yara hadduu isdhariijiyo dhaqaaqi waayo dibiga weyn baa cararahay sidaa ma hawsha xaqiiqadu waa sidaa hadda kahor waa idinka sheekey nin eh, dhagax buur oo tabliiq ahaa hadda kahor dhowr hor baa idinka sheekey aan u malaynahayaa yo annagoo tabliiqan sagaashan iyo saddexdii ku marray meeluu maqaaxiyar ku lahaa waan ku booqanno waa soo salaanay waxaanu usoo salaanay hawlna loogu sheegay niman ilka caslaya oo dhib badan oo reer dhagax buur ahoo qolyahan jaadka cuno ah ama ka shaqaysta ah oo waxaa jira cayb badan oo caaya ilaahay diinta higaadiya malaa'igta rasuulka hargeysay cudurkaa ka dhaxleen baan u malay si kastaba noqotee niman noocaasaa jiray nin iska miskiin oo danyar buu ahaa marka wuxuu ihi intuu soo dhex istaagay ilka castiyay dhagaxbuur iyo wuxuu ihi ballamkalaay ninkii ilaahay caaya ama rasuulka wax ka sheega ama diinta ku leexda kala bixi mayno mid baaba markiiba isaga ku tuurayo war naga tag waxaa diintaada ku sameey waa hawshii halkiioo la taagan yahay food foodu geliyey waa laga xoog badnaayo wadaadkii dhulkaa la dhigay waa la jilciyy waa la kala qabtay maalin dambe ayaa wuxuu ng nagu yidhi anoo socdoo maqaaxid intaan qoryo usoo gurtay laagti ka soo gudbay dhagax buur laagtan jareerda weyne dhagax buur marta ayaa isagoo dhaadhacaya iska hor nimid markaas war soo ninkii shalay diinta caaye maaha waan ku boodba haddana foodaan geliyey maalinkaasi si xun imuusan dilin adu waan isfahannay waan iga xoog badnaa waana ka qabta haddana dad kalun baa kala qabtay maalinka saddexaad baa bartanka suuqa isagoo socday iyo anigaa isku hornimid ba haddana foodaan geliya soo ninkii shalay ma aha markaan sidaa idhi iska booday buu cagow wax ka dayay hal kilomitir baa daba orday waa gaari waayo marka waxaa weye ruux hadduu is adkeeyo uu soo istaago waxaa weye wixii uu ka libkeenahaya saasaan wadaadka u booqanno usoo salaanay takriimatan lahu wa tashriifan howlaha tabliiq waa idinkaga faacay idinka wahabiyada almuhim saasaan wadaadka ugu tagnay waxa ruux hadduu mabdiisa isku adkeeyo ka dhaqaaqi waayo waxaa loodsamaya oo liicaya kii kale waxaan oga jeedaa saxaabadu markay sabreen nin sidii burka loogu wada ku nafbaxay iyo nin birtu ay la tagtay iyo nin xidhxidhan iyo nin tolkii ay difaaceen iyo adarihii ay hoosta gashadeen intaa marka loo qaybsamay laakiin wax tanaasula oo mabda diineeda ama aragti diineeda ama masale sharci oo laga taga ay la waayey quraysh waxaa ku bilowday inaa iyadu soo dabacdo wax la hubo taasi wax la weeye mar walbood mabdaa ku sii dhegto cadaabka horta kugu badan jal jaldiga iyo garaaca iyo mxuu ahaayey faylagoynta kugu badan haddii laakiin aad isnabto oy ninkay la tegin ay la tagto ninkii markaa isagoo jajaban soo hadhna uu soo hadho waaga dambe waxaa bilaaban mabdi'ina aad ka tanaasuli weydaan waxaa bilaabanaya war nimankan dhammaaday inaga badaayo oo seen oola noolaanabaa bilaaban see kuwan loola noolaa seen dhahanaa quraysh marka waxaa ku bilawday markaa iyada ah see nimankan oola noolaanaa marxaladaasi marka la marahayo akhtar cudur yimaada waxaa weye marxalat اlibtilaa'i wاlاkhtibaari wاlfitna loo yaqaana ama marxalatu tarbiya la yidhaahdaa ama marxalatu ta'siis nin walba waxbuu ku sheegaaye amaamudka islaamka iyo marka wax la yabyabayo la yagleelayo waa xilliga u khatarsan xagga cadaabka kugu iman iyo mabaadi'da biyadhigeedaba haddii la adkaysto waxaan kuu sheegay cadaabkuna uu kugu badan waaga dambena waxaa bilaaban cadowgaadi inuu isi soo dhiibo uu dabco macnaha waa inaad fahamto laakiin waxaa shardi ah inaad adigu cudur ka badbaado khatar ah oo halis oo dadka baabi'iya cudurka waa cudurku nabigu ka hadla yidhi walaakinakum tastacjiluun cudurka waa cudurku nabigu ka degay waa maxay waa maradu lsticjaal isticjaalkuna waa talabu shayi qabla awaanihi shaygu xilligiisi uusan gaadhin oon bisaylkiisiba la gaadhin haddaad tira la soo dejiyo hilibka intii neefka la gowracoo saanta laga bixiya hilibka la jadaa dab lagu shidaayo waa la kariyaa haddaad tira soo badeji sidiisuba asagoon bislaani ma soconaysaa koronkortii saa dabka loogu ridayba keen aanu cunne socon mayso islaanta shalay uurka qaaday maantaba ha dhashana suuragalmaa ma tamisa maaha beertii shalay aada abuurtay maanta waxaan rabaa in sabuulkeeda xaquuqeeda dabsarkeedii baan rabaa lagaa dhegaysan maayo yacnii shayga asagoon taabihiisii iyo muddadiisii qadarayd ee kownigeed aan dhammaysanin haddaad ka degdegto waxaa weeyaan isticjaal baad ku dhacaysa watu oga baqay saxaabada nabigu khabaabna uu ku qoonsaday iyo saaxiibadii walaakinakum tastacjiluun muxuu cudurkan khatar u yahay cudurka isticjaalkaa wuxuu khatar u yahay arrin soo socota lannu iimaanku taariikh buu leeyahay taariikhdaasi waa taariikh kownia oo qadare iimaan iyo in laysdhibo waa isku dhegan yihiinba wa min annaasi man yaquulu aamanna billah faidaa uudiya fi llahi jacala fitnat annaasi ka cadaab illah ayu nnaasi ashaddu balaءan ya rasuul allah alanbiya uma alamhalu falamhal yubtada arajul calaa xasabi diinih yacni iimaanku iyo islaamka aad qaadato waxaa ku laran oo la socda dhib iyo rafaad lagu geysanoo cadowa iyo mushrikiinta iyo gaalada iyo dawaaqiidda ka iman ma kala hadhaan waa walaalo labadaas haddii marka aad isku daydo cadaabka inaad ka badbaado xaggana aada mu'min noqoto muslim iimaan wanaagsan la aad noqoto xaggana aan lagu qandhoofanin aada doonto waxaa iman inaad dhararsato oo tiigsado guusha islaamka intaasoo sanaan soo wanaad dacwo waxba lama haya maxaan samaynaa kontan sanaynu jihaadaynaye waxba ma hayna tuulana weli maynan qabsanee maxaanu samaynaa intaasoo culumaanu diyaarinay mid fidnooba mid iska taga mid gaalooba mid aan waxba qabanin mid carruurtiisa ka badan waaya juhdigeenna daa'ic buu noqday maxaan samaynaa waxaa soo xigta marka dambe aan isdhiibno markay su-aalaha soo noqnoqdaan soo noqnoqda maxaa iman khallina tanaasal can bacdi mabaadi'ina aynu diinteenna qeybo ka mida ka tanaasulno axkaamtii aynu khafiifinno bahasha aynu tacdiilinno on ka dhigno wax ka gadmi kara reer yurub reer galbeedka afrikaanka saliibiyada nasaarada ah yacni waxay bini aadamku fahmi karaan oo qaadan karaan isticjaalku waa cudur khatara baabi'iyana taariikhda ummadda diinteeda iyo taariikhu liimaan leannu hawshu waxaa weeye dhibka waxaa ka dambeeya caaqibo fabir ina alcaaqibata lilmuttaqiin sabriga aan balaayada u adkaysano waxaa xiga guul in cadowgu jabo oo ay is-dhiibaan dhibkana daayaan ayaa xigta inaguna marka aan ku naalloonno guul iyo gargaar haddii laakiin dhibkiiba intuu ina karo aan dhahno maxay tahay hawshan socon mayse seen wax yeellaa meeshii la doonaya intaan adkaysanno cadowgu inuu asagu issoo dhiibo innaga waxaan bilaabaynaa hee inaan isfududayno sidii nin la caydhsaday oo cararkiisa is yidhaale qorigaa ku dhibahaya oo tuuray oo haddana cabar ordaydo booshka ku dhibahaya iska iska fur oo haddana ordayo buraashadii biyahay dhigay oo haddana gu dhigay oo shaarhka iska siibay oo kastuun ku cararay ruuxu markuu baxsanhayo wuu isfududeeya soo ma aha waaga dambe isfudayn baad bilaabaysaa wax walba oo diintaada ah oy gaaladoo dhibsan hayaan baad iska fududayn ilaa waaga dambe uu kugu soo hadha magac uyaal haddii laakiin aad gegsan lahayd oo adkaysan lahayd waxaa iman lahaa in cadowgu isi soo dhiibo waaga dambana ilaahay nasriya gargaar oo ku siiyo qadiyadda nabigu uu tilmaamayay calayhi salaatu wasalaam ee uu ka baqayaa muslimiintu inay ku dhacaanna taas ayay ahayd laakiin waxaa khatar ah oo meeshan marka la marayo ah, munaasaba in la tilmaamo marxalada aan ka hadlayna khabaab iyo saxaabadu ka hadleen nabiguna ku canaananaya waxaa wey marxala u naqaaneen marxalatu asabri waalthabaati cala almabaadi in la sabro oo loo gegsado mabaadida iyo caqaa'idka iyo qiyamka diineed macnaheedu waxaa weye nin walba oo muslima saacadda uu taagan yahay iyo marxalada uu marayae aanu ka hadalnay waa inuu ku gegsado waajibkiisa ninkii daaci ah ee diin faafinaya waa in diinfaafintii uu ku adkaysto ku dhago oo uusan ka dhaqaqin oo uu soo istaago hawshii nabi maxamed sal ly slam uu yidhi ma awoodo inaan hawsha hadaayo saydan u awoodin inaad qoraxda eh, dhimbildaba ka soo qaadaan dad tiraa may waan joojinaynaa dhib badan baa dhacay dadkao dhan baa la xidxiday sujuuntii baa buuxda kanaa dhintay hawsha ha la joojiyo waa hawshay rabeenba mid kale lagu wadi oo nimanka way nuglaadeen dharbaaxooyinku kuwadaa loodhan hayaa wax kuu soo hadhay waagi dambe ma jiro ninka mujaahidkaa ah waxaan ka rabnaa inuu ku sabray jihaadkiisa iyo macrakadiisa xaggana uusan isticjaalin uusan dhararsanin ama uusan tiigsanin guusha iyo nasriga uusan dhararsanin waajibkaasaa kuu taagan waa inaad wado wadaadka labaatan sana dacwo wada haddii waxba waxarba ka raaci weydo waa inuu sidaa ku wado sidaa inuu ku wado weeye maxaa yeele waajibka u taagan wuxuu ahaa fa ina maa calayka albalaaq wa calayna alxisaab dadkan laguma dira iyagu hidaayadoodii allah subxaanahu wa tacaala iska laakiin adugu waajibka lagu diray inaad tabliiqu nnaasi sharaa'ic islaam buu ahaa idan asabru wاthabaatu fi hada almarxala cala almabaadi waa waajibka ku saaran nin walba waajib ku aadan buuna ku sabrahayaa fi leyl wanahaar buuna wadahayaa mujaahidku yasbir fii maydaanihi daacigu yasbir calaa dacwatihi ninka munfiqe mutasadiq ummadda wax tarahaya hawshiibuu ku dadaali ninka naasixaha tiibuu nin walba wuxuu awoodo ee waajibkiisi diinada sharcigu markaa qoondeeyey baad ku rafaadi ood ku sabri oo u gegsan wax walbo kugu gaadha markaasi dhabaradii baad u yeelanaysaa laakiin dhibka jira waxaa weeye markuu dhibku bato waxaa la ysku dayaa dalabulmakhraji min almixna wadaadaha aafadoodu nabi maxamedna ka dayriya waxaa weeye markuu dhibku bato waxaa la ysku dayay meelaan ka neefsanay in la helo ummaddii baaba'day adduunkao dhan baa rogmaday wa in kayfa nakhruju min atiih baa la qorhayaa waxaa la qorhayaa kayfa nakhruju min alfitna waxaa la qorhayaa kayfa nakhruju min almixna wاlibtilaa kayfa nudiir asiraac alraahim bayna alxaqi wاlbaطil qaabkeen u agaasinaa u maamulaa ee dagaalka iyo loolankan ka dhexeeya islaamkaiyo ee kufriga nin walba meel buu ku dhufanhaya dhammaantood waxay ku dul wareegahayaan nimanka mawduuca ka hadlay waxay ku dul wareegayaan in la helo makhraj aynu ka neefsanno oo markaa inaga fudeeya ulihii inagu dhacahayay ulihii inagu dhacahayay ee noogu dhacayay limabaadi'inaa inay fududaan baa la doonaya waagi dambe waxay hawshu ku urursan dibna u firiya taariikhda waaqacaadda jirana fiiriya nin walba asagaa isu macallin eh waagi dambe waxay ku urursan in codsiyadii gaaladu ay wateen qaybo ka mid ah aan yeello codsiyadii gaaladu ay doonayeen iyo cadowgii islaamka qaybo ka mida ah inaanu yeello muqaabilkooduna waxaa way inaan ka tanaasullo qayb mabaadi'deenna iyo diinteenni ka mid ah hunaa waxaa yimi marka alinkisaar annafsi alinzaam annafsi baa marka imanaya cudurkii isticjaalka ah iyo طalab اlmakhraj min albalaa'i wاlmixnati wuxuu keenay inaan raadina makhraj makhrajkaasu xaqiisu ay tahay inaan mabaadida wax ka tanaasullo gaaladuna usha ay naga khafiifisay tacdiibka iyo garaaca iyo bugdhamidda ay naga fududayso inkisaar nafsi ah iyo mid cilmi ah marka imanaya labadaa cudur in si fiican loo fahmim jiddan wey inkisaarka nafsigu muxuu ahaa ninkii aad aad lahayd anugu ilaahay baan rumeeyey kufri iyo taaquudna waa ku kufriyey ilaahay cid aan ahaynna ma aqaan ruux walboo muslima waa walaalkay gaalla waa ka bari noqday ee saa kugu dilahayay siduu kuu dilahayay haddaad saa ku nafbaxdo nin guulaystay baa tahay leannahu fawskii xaqiiqadaha iyo liibaantii dhabta ahayd baad heshay wax kaa maqanna ma jiro jannaad helaysaa iyo radla ilaahay maxaa kaa maqan haddii siduu intuu kuu garaacayo kuu garaacay aada nuuxsan weydo oo kugu daalo ushuu dhigo iska tagana labadii guuloodba waa isku darsatay laakiin markay ushu kugu badato oo karbaashka kugu bato haddaad tiraa si usha lagaaga fududeeyo war haa waan garan ninkaas sheegla waan garan usha bal iga daa oo idhaaha sheeg nin fiican baa te u dhigto xoogo waa yar neefsatay oo dabaysha baa ku yar maraysa idan saadan usha ugu noqonin waa inaad xaqiiqadii uu kaa doonhaya iyo xumaantii aad ku dhaqaaqdo haddii aad ku adkaysato halkaadii aakhir ama wuu ku dili oo jannaad caadi ama wuu kugu daali oo uu kaa samri waxaa marka laydinka rabo waxaa weeye in laydinku daalo oo laydinka noogo halka aad ku dhimataan usha la dhigo faraha laydinka qada waagi dambe ilaahay guuliya nasar idin siiyo ama aad ku dhimataan iimaankii xaqiiqada nasrigana waa in lagugu dilo mabdaaada annasr alxaqiiqina waa mabdacaada in lagugu dilo marka inkisaarkii nafsiga waxaa weeye inaad iska dhaadhiciso cadowga u yar khuduuc isyar fududee bal xabaddu iyo dhibku iyo rafaadku sulkaaga fududaado ruuxa bini aadamka xataa alambiyaa warusul waa lagu jebiyaa maydaanka macrakada maydaanka macrakada in lagugu jebiyana haziime ma aha fii miisaani sharci wاliimaani wa taariikhi اliimaan hasiimada dhabta ah waxaa weeye maxaa yeelay taasi lianna ayaama duwal waana sunna rabbaaniya marna inaad rayso maydaanka caskariga marna lagaa reeyo haddaad weligaaba adkaatay culimmadu leeyihiin ood rayso meel walba guuli kaa raacdo waad isla kibri cujbi iyo quruur iyo isla ku geli haddii maalin walba lagu jebiyo ood soo cifan weydo weligaaba meel adaad dhihin allahu akbar dhihinna waxaa weeye dulli iyo inkisaar baa dhici dib dambana lasoo mxaylasoo kici mahayo marka marna inaad jabto marna aad rayso waaba hawl lagu ogyahay dagaalada laakiin inkisaarka nafsiga ee mudamirka waxaa weeye in aad u aragto hawsha inaan la wadi karin xalkaan la raadiyo iimaankan sida laguma adkaysan karo dacwadana qaabkan laguma wadi karo halgankuna sidan kuma socon karo yacni nafaq masduudaynu galay hawsha waa isi soo xidhay ee bal xal kale hala raadiyo xalkii kale haddii wuxuu kuula galhayaa shaydaan iyo abaaliso iyo gaalo waxay rabeen baa lagaa feermaysan idan mar waxaa kugu dhacay marka macnawiyaadkii iyo mooraalkii iyo niyadii baa kaa dhimatay munkasir baa nafsiya mas-uuliyad ma qaadi kartid imaam yuqtadaa bihi lagu dadayna ma noqon kartid horyaal muslimiinna noqon maysid taariikhna qori maysid idan najmina noqon maysid waxaa wa jacalnaa minhu aimatan yahduuna biamrin lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun darajada waad ka dhacday muslim marka haamisha oo dadkaa iskaga dhex jiro iska haya raacin aad noqoto mooye meeshuu nabigu saxaabada ku waday markaasi la heli mahayo laakiin qolyahan munhasimiinta ee markay hawshu adkaato yidhaahdo waa in xal la raadiyo oo marka xikmo iyo maslaxatu dacwa iyo tacaqul iyo faham dheeraad iyo rusuuq iyo xusnu idaarati siraacaad iyo howlaha waaga dambe soo dhajiya ayagu hadee hawlo kale lagugu sheegi lagugu sheegi maayo hawsh baan u adkaysan weynay oo dhibkii baa naga asadeeyey oo ushi baana kartay oo xaaxdi baana haysee meel aan madaxa la galaan raadina naga leexda ku dhihi maayaane waxay kuli haddaan wax fahanay laabudda min tacdiili اlmanaahij wa muraajacati اlxisaabaat walaa budda min altahdiib wاtacdiil waa in wax la naashnaasho aduu isweydii markay koo iyo tobankii setembar ay dhacday oo daarihii dheerdhereer la galay maraykan iyo reeru soo xadxayteen manaahijta maxaa loo bedelay horaan maxaa loo bedeli waayey so in la isweydiiye ma aha markay reer yurub iyo reer galbeed iyo afrikaanka daba socday aad iyo seeftii galka kala baxeen oo wadaad walba madaxa lagaga istaagay oo la isgilgilay tacdiilka iyo caqli badnidan iyo mu'tamaraadka iyo masaalixan iyo maslaxatu dacwa iyo xikmadan iyo indhahan burburan xaggey ka yimaadeen horaan xaggay jireen soo in lays waraysto ma fiicno ayib waagaan xorta ahaynay nabaddu jirtay ee nin walba meeshiisii iyo maktabadiisii iyo masjidkiisii iyo xertiisa haysteen nabadda la ahaa caqliga aanu yeelan weynay iyo fahamkii iyo fiqhigii iyo raganimadii waagaa la waayay ma markii intii xabsi laysge madax layskaga ijtaaga laysbaquujiyey baan caqli yeelanay muhiimaddu waxaa weeye un baan u malayn soomaalida waxay dhaheen eh, libaax baa wuxuu yidhi eh, eh, muxuu ahaa weerow hilibka qaybi bahdugaag baa intay isu timid oo neef la wada disha baa la hilibka aanu qaybsano marka weer baa layidhi hilibkan qaybi oo cadki libaaxna goono u dhig cadkii dhurwaaga iyo haram cadka iyo muuq shabeelka iyo dawacada iyo weerkii raggaasoo dhanna waxoodi meel mari neefkiibuu marka qaybiyaa layidhi oh, hadda ma ma lababu ka dhigay mise saddex buu ka dhigay aduu saddex waaxood int labana bahdugaag baa iskale midna oday libaax baa iskale buu rubaaxa ku dhacday baa le libaaxi baa intuu xanaaqaybu farba meel dhigay ishii baa timid ma weer baa ka soo hadhay hadda dhirbaaxa weer ama dhurwaa miya dharbaaxali baa ka soo harhaya ishow alla lamataa iyuu xagga u cararay dawuxuu yidhi qaybi hilibka libaax haddaan ahay wuxuu yidhi dawacu hilibka qaybi waxay tihi wixii uus uusay xidma annagaa iskale wixii kalan libaax baa iskale wuxuu yidhi baa la yidhi yaa ku baray sida wax loo qaybiyo miaal baan oga jeedaaye yaan aada loo qoslin wuxuu ii yaa ku baray sida wax loo qayb waxay tiri waaa bartay waxaa baray dharbaaxda ku taalla daan dhurwaamiyay dhihi jira mise dhabanka weerar ku taalla dharbaaxadaas ay bartay tiri waxaan leeyahay maxalushaahidku waal mahmaa waxaale waa nimay ku taalla iyo nimay ku timide waxaan leeyahay wadaadaha hawshan waxaa barahe hawlaha in la tacdiiliyo manaahijta la bedelo wax la naashnaasho oo indho waaweyn la yeesho waxaa baray dharbaaxada ku dhacday rag badan soo sidaa ma aha gontanaamo ragga la geeyey ee dharka gudguudan loo geliyey ee noqday cucubka ee ragna ku dhammaadeen iyo ragna aminkan meel ay galeen balala yahay iyo dowladaha la dumiyey iyo dhulka la dukumdaakum laga dhigay dharbaaxada noocaasa ee reer maraykan iyo tulkiy ka timid ayaana bartay fiqu xusni muxuu ahaaye idaarati siraacaad wa fiqu اlxikmati wاlmasaalixi wa maqaasid الshariica yacni masaladan ka hadlaya waa taxriifka musطalaxaadka cilmiga ah in meelay lahayn lala aaday ee ma aha wixii saxa inaan diidanahay hawshaa marka dareenkeeday leedahay xilliga aad waasaca haysateed madax bannaanayd xorta ahaydee nin walba meeshuu doono uu marhaye la tamashlaynhayay wixii la fahmi waayey qowdhabintii baan ku fahnana la garaacayay garaacaan fahansiiyey axadka kaa garaysan waa kuma axadna kaa garaysan maay waa lagu tuhmi ali wadaad hor waa fiicnaaye markii la garaacayba waxaan la yimid saas markaa dadku inay ku tumaan gar bay uleeyihiin inta tajiil tacdiil lagu sameeyey manaahijtii ama manhaj muslimiin la bedelay ama mid iskuul la bedelay ama mid jamaacaad la bedelay ama masaa'il horaan laga wada so lagu kala tegay waa xilliga ay bilaabad ay bilowdeen dharbaaxooyinku dharbaaxadii weer ku dhacday xilliga rag badan ku dhacday bay hawshu timid taasi marka waa inkisaarkii nafsiga ahaa oo waxaa kaa dhaadhici in dacwadan iyo mabaadi'dan aada wado ama aad ku taagan tahay haddaad kusii taagnaato dhibka aan lagaa daynayn dhibkana meel looga baxo kale aysan jirin allaahuma waxaa lagaa doonaya wax ka ogolaata mooyee halkaasaa kaa dh marka waad isdhiibaysaa macnaha kaa dhiman niyadaa kaa dhiman adoo dhan marka waxaa weeye waxaad noqonaysaa waxaan jirin midda kale waa inkisaar cilmi ah inkisaar cilmi ah weeye lianna culammadu waxay ka hadleen marka ijtihaadka laga hadlayo aaliyaadkiisa iyo asbaabtiisa wasaaishiisa ama xataa qaadiga laga hadlahayaba xukumkiisa waa inuu asagoon aada u gaajaysnayn oon aad oon cabsanaynin oon naxsanayn oo kaadi aysan haynin oo saxara haynin oo aad u faraxsan asagoo xaaladiisa ay dabiici tahay waa inuu xukuma leh qaadigu haddii kale wixiisi waa khaldan yahay ama inuu khaldamaa badan alxaala abiiciya waagaynu ku jiray baxiga aynu samaynay iyo masaa'ilkaynu ta'siilinay iyo manaahijta aynu qoran miyaa quman misal marka abcigaynu isbedelo xaalad cabsi timid oo rag badan ay go-een oo rag badan la fiijiyey oo daleel la dumiyey oo waddama la qabsaday oo la eh, isdabagalay xilligaa dabeecadeennuba aysan fadhiyen nin walba caaw maxaad ku bari isleeyahay waxyaabaha naga soo baxaya miyaa saxan mise waaga xaaladda nu caaliga waxyaabaha aanu baa saxan ad waa in la isweydiiyo waa inkisaar cilmi ah laakiin ruux wuxuu doonayaa inuu eh, ku qariyo hawl aan san lahayn buu ku qarin oo ku asturaaya gabagabadu waxaan odhan lahaa waqtiga ayaan idinku dheeraynin aslu dalaa'il bashariya waxay wadaaduhu leeyihiin wa alkhuduucu lilbay-ati alraahina bani aadamku waxay ku dhumaan badankood ama diinka ay kaga leexdaan ama ay ku fasahaadaan waa inay u hogaansamaan ama u hogtaan waxa markaa jira dulmi baa jira wax adan ka qaban karin inaad ka qayb diin xumaa ka qaban karin waa dhexdoodi gaalo in loo dulucleeyaa jirta waa dhexboodi alkhuduuc lilbaya xaalada nooleed dhibka markaa jira inaad iska dhexboodo oo meeshii loo dhaqaaqay inaad dhex hamagsatood dhex dharabsato aafada ka dhacday adduunka u badan lagu fasahaado waa midaas waana tu rabbi ka digay innaa wajadnaa aaba'ana calaa ummatin wa inaa calaa aathaarihim muqtaduun ilaahayna subxaanahu wa tacaala arrintaas in kolba xaaladda waxaa taagan ama waxa badan la dhexboodo inagoo ku jira dhabarka aabbayaasheen baa ilaahay ballan igaga qaaday inaynan ku aafoobin waid akhada rabuka min bani aadama min duhuurihim duriyatahum wa ashhadahum calaa anfusihim alastu birabbikum qaluu balaa shahidna an taquluu ywma alqiyaamati ina kuna can hada haafiliin waxaan uga jeedaa aw taquluu inamaa ashraka aaba'una min qabl wakuna duriyata min bacdihim afatuhlikuna bima facala mubطiluun waa hawl ilaahay og yahay in lagu aafoobo waaad maqlays waxaad aragtay un dadkii oo dhan oo ale muxuu ahaa mujaahidiintu waa khaldan yihiin oo kuwaasi waxaa weye waa niman ummaddii baabi'inaya waa argagixiso awshuba adna iska wadi nin baa yidhi baa le hebel oo aabbaha alla cadaab war maxaa jira le maxaad ka rabtaa waana lahaa buui ma keligayba nin baa nin cadaabba le aabbaha alla cadaab buui ninkii hebel aabiha alla cadaabo waxaa hebel maxaad ku geli suuqaa laga lahaa buui yani xaaladii jirta inbaad iska dhexboodi wa ninkan maxaa lagu galay xaggee lagala jaan qaaday muxuu ma mutaa war looma hayo midda ayada a ah wootuu nabigu ka hadlaya xadiidkiibaa fasira kullu mawluudin yuuladu cala alfitra fa abawaahu yuhawidan waa bay-adii hadduu ilmigu ku dhasho bay-a yahuudeed yahuudi bu iska noqon hadduu ku dhasho ku dhasho waaqic nasaaro nasraani buu noqonaya hadduu ku dhasho waaqic majuus majuusi buu noqon haaliban waa sida haalibka ah sheekhulislaam ibnu taymiya ikhtidaaga wuxuu yidhaahdaa muslimiinta ku dhex koray gaalada ee ku milmay ee dhex gale dhex degan walahoodu waa daciif lilmuslimiin walahay muslimiinta siina waa daciif baraa'atun min alkufaarna waa daciifa gaalka weligii muslim aan dhex imanin een muslimiin arag cadaawadu u qabo muslimiinta ayaa ka xoog badan midka ku dhex jooga cadaawadu kuu qabo muslim waa cadow cadowgi diineed weeye raadin oo dil unbu isleeyahay sidoo kale buri sheekhu muslimiinta aan gaala ku dhex korin baa ka ka iimaan badan xagga walaha iyo baraa kuwa aan gaalehee aan arag kuwa aan kudhe kor kuwa ku dhex koray cafwan maxaa liana man jaalasa janis lianna man jaalasa bay marka way dhib badan tahay waaqaca markaa jira iyo xaaladda lagu noolyahay dhexboodkeedu dhib badan buu keenaa waxaan jeclaan lahaa inaan wax yar eh, ku gabagabeeyo oo markaasi xadiidka fiqiyaadkiisa ah sidaynu soo maray eh, saxaabadu dhib badan bay la kulmeen cadaab badanna way la kulmeen laakiin sida la og yahay qaabka loo cadaabay iyo dhibka gaadhahaya ma sinnay nin baa heer eh, baarsada ka dhashay oo royal family ka dhashay nin baa mawlo ah nin baa tolki ilaahay ku difaacay nin baa adeerkii iyo aabbihii maraatibta cadaabka gaadhayay saxaabadu isku mid ma ahayn waa kala daraayeen wa maca daalika su-aashii markay keenan ahayd dhibka ilaahay inuu ka fudeeyo ama ilaahay gaala oo sidii nabilaahi nuux la yidhi nabi allow ilaahay noo bari si gaala rabbi laa tar cala ardi min alkaafiriina dayaara waa ducadu waa shay mashruuca waa shay diineed waa cibaado laakiin nabiguna waa qoonsaday xilligaa ayada ah nabiyulahi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi saxaabadii waxaasoo dhiboo gaadhay uu ka warqabay waxuna uusan ka qaban karin waagi dambana uu ku qasbanaayo inuu yidhaahdo bal xabasho u carara raggiina dhaqaaqi kara fa ina fiiha melikan laa yudlamu cindahu axad xataa yajcal allahu lakum farajan wa makhrajan mima antum fiih uu yidhi dacwadiibuu sidii u waday diintiibuu sidii u waday wax isbedela uu ku sameeyey watiiradii dacwadiisi inuu labanlaabo oo uu karaar qaataba mooyeen ma jirin waagida marka quraysh waxay gaadhay inay yidhaahdaan dacwadaad maxamedoo wado inta ku rumaynna ha ku rumayso ha lagu raaco laakiin hal qodob baan codsanaynaa abu aalib baa ula tageen waa maxay meelahaan fadhina keliya noo dah shararka markaan haysanno in alxamdu lilah nala dul istaaga naga dah markaan kacbada ku jiro aayadaha aan mingara ka dhigin naga jooji ahayer iska dhawaaf carabtaad iskaga dhexjir markaad ka baxda masjidka hawlahaada wado saxaabadana aan kuu nabadgeen aan ku dayno laakiin aagga yarka ah howlaha baarlamaanka iyo kabdhoodka iyo shirarka anooda muxuu nabigu dayn maayo meel walba waan gelinaynaa meeshaad fadhiisataanba suuratu fusilad baan ku akrinaynaa way samreen markay samreen haddee way ungadoodona muslimiinta bay eber ka dhigeen dadkaa muslimiinta la baabay nabiga isagoo arkaaya iyo dacwadii inuu fuday iska daayo wuu sii labanlaabay nabigu asagu wuxuu haystaa difaac aad iyo aad u xoog badan meel mararka qaarkood baa ha hala horare abubakr wuxuu haystaa difaac dad badan oo masaakiina waa isaga xoreeya oo bilaal ka mid ahaa difaaca uu haystay muslimiintii wanaagooda u fiirso nabiga ma aysan tumin ma aysan nabi allow adigu difaac baad haysataa oo tol baad salka kula jirtaa annagana baaba'nay hawshan maad daysid hawshan maad joojisid waxay kaa anfici fiqiga asagaa muhiim jiddan weeye wadaaddo culummo waaweynoo dal iyo dibadba jooga oo fuqahaau ljihaad watawxiid waliimaan ah oo waxaa jira ximaayo haysta ama tolkood ku haysta ama dowlada ay difaacaan ama barhkoodba meelo yurubi ay iska joogaan kadib dhallinyaradii ku ta'aturta dacwadoodii diinkii qaatay ayagii waa la baabi'iyaa wadaadka marka miskiinka ee sakaraadka ictisaamka ama jadiidiga ee muxuu ahay daciifka ah wuxuu ku odhan hayaa ama maslixigi ee shaytaanka ah wuxuu ku odhan hayaa dhallinyaradii iyo caruurtii iyo makastii baa dabka lagu shubahayaa ayagii waaweyna qaadidaan waxay iska fadhiyaan nabadgelya haystaan difaac bay haystaan saa loo taaban maayo nebi maxamed difaac soo muusan haysanin ragga go-ahayana yay ahaayeen masaakiinta iyo ducafadii dacwadii ma joojiyey mise waa waday suubanuhu mabdu waa lawadi haddii ilaahay adigu tolkaha kugu kugu difaaco waa raxma iyo nicma min allah haddii adeerkaa uu xiniyaha ku gashado waa nicma min allah haddii qabiil kugu hagoogto waa nasri rabbaani ah ninka asagoo meel la-aan dhacayna waa ibtilaa iyo ikhtibaar min allaahi ka yimid nin walba kullun yacmalu calaa shaakilatihi wey fa rabbukum aclamu biman huwa ahdaa sabiila laakiin in la istuhmo oo la yidhaahdo qaadadoodiina waxay fadhiyaan ee daaro dhaadheer iyo meel nabadgelyay ay haystaanoo lagu waardiyeyn wiilashir yaraana dabka lagu shubahayaa wiilash yar dabka in lagu shubo waa basiiratu maxamedin calayhi salaatu wasalaam isagoo ammaan haysta iyo difaac haysta wakay umusalmaada soo tiri dhibkaana gaala nabigu waxba kama qaban karin laakiin asagu wuxuu haystay difaac biqowmihi wa bicami abi aalib baa laku difaacay adigu difaac baad haysataay muxaadaraadka jooji oo mabaadida ka tanaasul oo hawsha baalsidhinka iyo xawaaraha yar gaabi nabigu ma dhihin sidii bay ku socotay qadiyadaasi in aada loogu bara waa muhiim jiddan oo fiqiyaadka masalada iyay ku jirtaa markaan khulaaseeya arrinka waxaa weeye oonan kusii xeeldheeraanin waxaan leenahay laba arrimood buu hadalka xambaarsan yahay khabaab ibnu arad nabigun u qoonsaday laba arrimood keliya labada arimood waxaa weeye taqyiiru taariikh اliimaan taqyiir ataariikh aliimaani iyo iyo isticjaal lcaaqiba labada cudur buu hadalkiisu xambaarsanaa labada nabigu waa aqoonsaday maxaan ooga jeedaa haddii laaf soomaaliya waxaan ooga jeedaa iimaanku iyo mabaadidu iyo diintu waxay leedahay taarikh la yaqaan ninkii diin qaata in lagu dhibo xaaladdaa hal la bedelo miyuu saxaabigu codsaday waa suuragal iimaan bay qaateen tawxiid bay la yimaadeen suubanahay raaceen dhib baa ka yimid oo hawl lagu yaqaanay ah soomaalidu waxay yidhahdeen qaybo ka mid a ah geelu hadduu habeed ku yeesho ee lugaha dambe waa caada lagu yaqaanay hadduu laakiin jeenyaha hore ku yeesho waa xaaje cusub waa uguba gaadho cusub weeye habeedii kaadu in sibraha dambe iyo lugaha dambea lagu ogaan laakiin jeenyaha hore adimaha hore laiskuma ogeyn iimaan iyo tawxiid iyo diinaad qaadatay in lagugu dhibo lagugu dilo oo wax walba uu kugu gaadho waa dhaqan iimaan lagu yaqaano iyo caadadiisi wey ee hawl cusub ma aha saxaabigu marka wuxuu codsaday takhyiir ataariikh aliimaani caadadii iyo sunnadii kowniga ahayd ee qadariga ahayd ee iimaan lagu yaqaanay inuu masaa'ib iyo dhibaatooyin wato gaadha ruuxa saaxibulcaqiidaha ah miyuu leey hala badelo iimaanna aan yeelanno dhibkuna ha joogsan nabi maxamed oo miyuu wada oo nabigu ti inuu qonsta waa dhici karta waxaa kaloo dhici karta nabigu inuu qoonsaday isticjaalu lcaaqiba nabi allow cabaar baanu sabrayna oo gegsanaya hadda waa in guusha la helo wey kaadi baanu soo cabnay waa soo baaba'nay sumayaa shahiiday oday yaasira lama hayo la dhammaa hadda waxaa nabi allow xilligii hee guul aan ku naalloon lahayn wey isticjaalu lcaaqiba nasri iyo sabarkana waxaa daba yaalla haddee nasri nasrigii miyay soo degdegsadeen wazulzuluu xataa yaquula rasuulu waladiina aamanuu macah mataa nasrullah intaasaa la qoonsaday miya labadaa macnaba waa laba macnoo meesha dhici kara labaduba lama ogolo labaduba lama ogolo xaalad iimaan uu lahaa oo laasime ana lama bedeli karo caaqibadii iyo guushii iyo ayatiinkii wanaagsanaa oon la gaadhin iyo muddadii qadaradii oon dhammaaninna guusha waa in la helo waa adoo yidhi islaam shan bilood waa inay dhasho umusho yani socod mayso waa in sidkeeda dhammaysato taariikhda iimaanku waa in sidkiisii dhammaysto markaasay guushuna iman guusha dhabta ah waa maxay markaynu eh, hawshaasi ka dagno guusha dhabta waxaa weeye waa athabaatu cala almabda adoo waxaan aaminsan inaad ilaahay la kulanto wey ama lagugu dilo guusha dhabta ah ee lagu kala baxo waa middaas in xaaladii ay kugu adkaato oo tanaasul aad ah samaysana waa inhizaam fi awali ariiq isbedelka aad ah samaysay tanaasulka ama bacdi buu noqon oo diintii baad qayb kaga bixi ama kulli buu noqon diinti baad ka bixi baad ku gaaloobi lamana ogolo xaaladu si walbay u kululaatay u adkaato waxaan rabaa fariintaydu waxaa weeye si walbay xaaladdu u kululaato nin walba waa inuu lambarkiisa xagsado ninkii dacwo wada ee diin wada waa inuu halkiisii taagnaa waxba uusan bedelin laa yuayir ninkii mabda jihaad iyo tawxiid iyo dagaal wadayna waa inuu sidiisa u socdo ama guul ha ku naaloodo ama asagoo wadada haya ha ku dhinto yaan la isku day in dib la dhowro ama la jahjahdoo la wareero ama la raadiyo meel laga baxsado oo exidoo laga baxo maqraj la raadiyo hawshaasi waxay keenaysaa exidka markaad raadsid maqrajkaas waxaa uun ku dhicin meel la garan waayey shaydaan iyo gaallo ay ka adeegteen baad ku istaagaysaa xaaladaa dhibkay muslimiintu soo mareen nin walboo mara waa in sidii nabi maxamed iyo saxaaba oga dabaasheen oo oga dabaasho ninkii isku daya inuu xal kala keeno waa khaarij can الsunna wuxuuna la yimid shariica aaniya oon shariicatu maxamed shuqul ku lahay tacliiq yar uu leey shekhu islaam baan soo gurayna wuxuu leeyahy sheekhu markuu ka hadlaayay masaa'il masaa'ilkiina lamida xagga macnaha yaa wuxuu ihi man aطlaqa linnaasi maa lam yuطliqhu lahum rasuul اllah maca wujuudi اlmuqtadi lilإطlaaqi faqad jaءa bishariicatin ثaaniya wman lam yakun mutabican lirasuul cafwan walam yakun mutabican lirasuuli falyandur imra'un ayna yadacu qadamah sheekhu wuxuu leeyahay muslimiinta ruuxu u banneeya ee u idlaaqa ama ee u fasaxa wuxuusan nabigu fasixin ayadoo sababka hadda adu ad waa ku andacoon eed cuskanayseed leeda wuxuu keenaya wax in la fududeeyo oo wax la fasaxo xilligii suubanha uu jiray ninkii hawshaa fasaxa wuxuu la yimid shareeco cusub oon tii nabi aan ahay dhibkan hadda muslimiinta ku dhacaya mid ka daran ma la soo maray mise maya xilligii nebi maxamed iyo saxaabo dhibkay soo mareen iyo ka gaadhahaya dal iyo dibadba muslimiinta ku gaadhayahay wax laysu saaweeyo laysgarab dhiga ma ah wa maca daalika nabigu ooma fasixin muslimiintii inay ka tanaasulaan walow adnaa shayin min diinihim hawshaa waa in la ogaado ooma fasixin in la shirkibaa maslaxa ku bannaan kufribaa maslaxa ku bannaan danaysi noocaasa diin la-aan noocaas wax walboo gaadhay ooma fasixin haddaba man adlaqa linnaasi maa lam yudliqhu lahum rasuulu اllah maca wujuudi اlmuqtadi ay maca wujuudi اlcilati wasabab waxaa de inagu aan wax u bedelaynen u badboodaynen u wareegays dhib baan haysa soo maaha waan daallay garbih baan ka dhacnay waa la baaba'ay meelaaan ka baxsanaan raadinaynaa war dhibkaan dhib ka daran soo lama soo marin nabigu muxuu ku xalliyey asabr wathabaat xalkaasaa xal oo daawo ah haddaad isku daydo marka inaad keento hawlo kale waxaa weeye faqad ji'ta bishariicatin aaniyati walaa takunu mutabican lirasuuli illaah nin walba adinkiisa meeshuu dhiga haka fiirsada buui bayaan daliil calaa buaani taxliil safxada boqol soddon lix sidaa ku yidhahda gabagabadu waxaa weeye inaynu ka caranno taariikhda iimaanka iyo caadadiya dhaqanku leeya kowniga ah ama aynu degdegsanno ama aynu degdegsanno aayatiinkii iyo guushii iyo natiijadii iyo caaqibadii iyo iyo midhihii aan degdegsanno labadu waxay keenaysaa in e, intizaam nafsi ah iyo mid cilmi ah iyo tanaasul iyo kufr iyo sanduqo howlo badan bay u horseedaysaa muhimadduna waxaa weeye nin walba waajibka diineeda uu qaban karo ha ku sabra hanuu gegsado insha allahu tacaala hadalka waxba iga dhimaan wixii ka dhimanna insha allahu tacala habeenka dambe ee jumcaha soo socdaan gabagabayn doonaa adaa bilahi towfiiq